baraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii koob iyo tobnaad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi asaxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alkhaamisatu waalcishruun qisada labaatan iyo shanaad salmaanu alfarisiyu waa salmaanu alfarisi iyo wa islaamuhu islaamnimadiisa iyo siduu diintan ku qaatay iyo xaaladihii uu soo maray can cabdilaahi bni cabbaasin waxaa laga wariyay xadiidka intaan ku dhex jirno saxaabada xadiidka dhexdiisa ku dhex xusan waa laydinka rabaa waxaa labaad waxyaalo qeybiyaad oo waxaa jira nebigu xadiidkan dhexdiisa laga fahmhayo oo ku qoran ayadana inshaa allahu tacaala laga warqabo marka darsigu dhammaada la isweydiinayaa can cabdilaahi bni cabbaasin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cabbaas xaddaanii waxaa ii sheekeeyey salmaanu salmaan ayaa ii sheekeeyey salmaankii alfarisiyu ree faris loo nisbeeyey oo loo aaneeyey xadiidahu xadiidkiisii iyo qisadiisuu iga sheekeeyey min fiihi afkiisana waa iga sheekeeyey ku tiri kuteen iyo salmaan baa sidaa yidhi oo cid kale iga soo guurisay midna ma ahayne anaa afkiisa ku wareystay oo afkiisuu iga waramay qaala salmaan wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rajulanin farisiyan oo reer faris oo faris loo aaneeyey min ahli asbahaana magaalada asbahaan la yidhaahdaa dadkeedaan ka tirsanaa magaalada asbahaan hadda waxay ka mid tahay magaalooyinka iiraan waa waddanka iiraan magaaladaa dadkeedaan ka tirsanaa buu yidhi min ahli qaryatin tuulo dadkeed baan ka tirsanaa oo minhaa asbahaan ka mid ah yuqaalu waxaa la odhan jiray lahaa iyadoo magaceeda la yidhaahdaa jayun ayaa la yidhaahdaa jayun yaadu waa shadantaha jiimkuna waa kordhigan yahay tuulo jayun la yidhaahdo hoosna timaadda asbahaan magaaladaas ayadaa dadkeedaan ka tirsanaa wa kaana abi aabbahay wuxuu ahaa dihiqaana qaryatihi magaaladiisaas ayada ah oo tuulada ah ninka ra'iiska kaa ayuu ahaa dihiqaanku waxaa weeye waa ra'iis magaaladaas jayun magaceeda la yidhaahdo asagaa kaaba ka ahayoo oday ka ahaa horjooge dhanna xagga xilka asagaa hayay xagga diintii marka ay haysteenna waa looga dambeeyey wa kuntu waxaan ahaa axabba khalqillaahi allah intuu abuuray midka loogu jacayl badan yahay ilayhi aabbahay xaggiisa aabbahay ruuxsan ku neefla ah oo bani aadam ah oo uu iga jecel yahay ma jirin buu yidhi aad buu ii jeclaa falam yazal kama zuulin bihi aabbe xubbuhu jacaylkiisa iyaaya aniga uu i jecel yahay xataa xabasanii ilaa uu i xabisay fii beytihi gurigiisa kamaa sida tuxbasu loo xanibo aljaariyatu gabadha yarta ah gabdhaha yaryarka ah oo makhabiyooyinka ah oo qolalkooda ku jira sidoodoo kale buu guriga igu ilaalin jiray oo igu waardiyeyn jiraybu qolaa waxay yidhaahdeen halkaa waxaa laga fahmayaa gabdhuhu inay guryahooda ku ekaadaan oo asal guryahooda joogaan inay wax xaaje iyo baahi sharciga u soo baxaan ma ahane waa fitra bashariya waa wax bani aadamkaoo dhan ku dabeecaysan bay ahaayeen ilaa qolyahan waxa weyn hadda sheegta adduunka xadaaradiisa ay ayagu hawsha calwiyeen wajtahadtu waan ku dadaalay filmajuusiyati dabcaabudnimada ayaan aada ugu dadaalay bu majuusiyadu waa diin ka mida diimaha jiri jiray oo baatilka ahaa dadkeeduna dabka ay shitaan ay caabudaan ayagaa dabka shidaya xaabada soo guraya markay taraqa qabasiyaanoo dabku ololo markaasay u sujuudayaan ilaahii ay caabudayeenoo dabka ahaana inuu bakhtiyey ka ilaalinayaan oo hadda dabkii hadduu seexda ilaahay baa seexda imaan labi-iyo tobanka maanta marka waa inuu shidnaado labi-iyo tobanka caawana uu shidnaado cadaab bay ku jireen marka ayagaaba ku dhibanba xataa kuntu ilaaan ahaaday qatana naari dabkaa mid shida majuusiya soo dabcaabud ma ahayn dabka qoyska iyagoo caabudi jireen ayaan shidi jiray bi qatan waa muuqiduhaa ninka hurinaya dabkoo shidaya alladii dabkaasoo yuuqiduhaa uu hurinayo laa yatrukuhaa kama tegi jirin takhbuu inay dento saacatan hal saacad inay dento looma ogolaan jirin marka waan dhibanaabi waxaadna dareemi kartaa afar iyo labaatanka saac dab shidan qof noola ah oo bani aadam oo marra shidaya marra u soo gurayaaye ciqaabka iyo cadaabka uu ku jiray qaala wuxuu yidhi wa kaanat liabi aabbahay waxaa u sugnaaday daycatun beer beer ayuu lahaa buu yidhi cadiimatun ee weyn qaala wuxuu yidhi salmaan fa shuqila waa la mashquuliya fii bunyaanin dhismo oo lahu aabbahay u sugnaaday yowman maalin ayaa lagu mashquuliyey buu beertii inuu saaka aadu wuxuu kaga mashquula dhul kaloo dhismo ahayoo asagu uu lahaa aaditaankiisa fa qaala wuxuu igu yidhi aabbahay lii aniga yaa bunaya wiilkaygiiyow innii anugu qad shuqiltu waa layga mashquuliya waa lai mashquuliya qad shuqiltu waa lay mashquuliya fii bunyaanin dhismo haadaakan alyowma ee maalinka ah. maalinkan maantaya aabba dhismaan ku mashquulsanahay can daycatii beertaydiina dhismahaasaan kaga mashquula ee fadhab tag fatalichaa orod aabba bal beertii soo fiiri wa amaranii aabbahay wuxuu i faray fiihaa beerta dhexdeeda bibacdi maa shay qaarkii yuriiddu inuu doonayo yuriiddu uu doonayo beerta in laga qabto beertii marna soo waardiyeyo soo fiiri marna waxaas waxaasaan u baahanahay in laga qabtee orodoo ka soo qabo fa kharajtu waan baxay buu yidhi uriiddu anoo doonayaa daycatahu aabbahay beertiisi iyo dhulkiisi inaan wax ka soo qabto fa marartu waxaan soo maray bi kaniisatin kaniisad oo min kanaa'isin nasaara qolyaha kiristaanka ah kaniisadahooda ka mid ah fa samictu waxaan maqlay aswaatahum codadkooda fiihaa kaniisadda dhexdeeda walxaal hum ayaguna yusalluuna ay tukanayaan waxaad dareemaysaa salaaddu ma aha wax ummadda nebi moxamed keliya ay bilowdaye ummadihii inaga horreeyey salaadaha way tukan jireen waxaa laga yaabaa wakhtiga iyo sida loo tukanayo inaan ku kala duwanaanno laakiin salaad way tukan jireen wa kuntu waxaan ahaa laa adri midaan ogaynoo garanayn maa waxa amru naasi dadka arrinkooda u yahay addunya aakhare midna warkama hayn buu yidhi gurigaasaan joogaa marna dabkaan shidaa marna gurigaan ku xabisnahay buu yidhi waaqica magaalada aan ku noolahay iyo adduun meeluu marayo iyo diima inay ka jiraan aan waxaan dabkaa ahayn adduunka midna kama warqabin buu yidhi lax dhukani abaar moog camal buu iska ahaa meeshaasu ku xirxirnaa maxaa keenay inaadan adduunka waxba kala socon lixabsi abi aabbahay xanibiddu i xanibay iyaaya aniga fii beytihi gurigiisana uga xabisay gurigiisu uga xabisay wax adduun aan kala socdana ma jirin falamaa goortii marartu aan soo maray bihim qolyahan kiristaanka kiristaanka laguu sheegaya dad saxan bay ahaayeen sababtoo ah nebi moxamed waqti aan la soo dirin wayaan weli nebi moxamed nebigii ku xigo ka horreeyana ciisu ah nebi ciise calayhi salaam ummaddii diintiisa haysatay meelahay ku cibaadaysan jireen baa kanaa'is la odhan jire dadkii ku cibaadaysan jiray oo ku tukan jirayo way saxnaayeen inay kaniisad dhistaan wakhtigaas ayadana waa ku saxnaayeen inay diintii nebi ciise haysteenna waa ku saxnaayeen dad roon weeye dadkanu marka oo diin haystay wuxuu yidhi falamaa goortii marartu aan soo maray bihim kiristaankii oo wa samictu aan maqlay aswaatahum cododkoodii dakhaltu waan u soo galay calayhim dushooda anduruu xaale aan eegayo maa waxa yasnacuuna ay samaynayaan falammaa goortii ra'aytuhum aan arkay hum ayagii acjabanii waxa i soo jiito i yaabgeliyey salaatuhum tukashadooda waa dad cibaadaysanayoo tukanaya wa raqibtu waxaan jeclaystay fii amrihim arrinkoodan aad ugu u jeclaystay wa qultu waxaanan idhi buu yidhi haadaa diinkan ayaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye khayrun ka fiican oo ka khayr badan min addiini diintii min addiini diinkii alladii kaasoo naxnu anagu calayhi dushiisa aan ku sugannahay waaba gubay nebigiisaan dab u shidayno waa rafaadna niman caadihoo kiniisada ay dhisteen ku jirooo cibaadaysanayo salaad tukanahayo waxa diintooda ah ay akhrinayeen kor u qaadaya nimankaasabaan helay buu ilahay baan ku dhaartay nimankanaa naga diin fiican buu fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa taraktuhum ayagii kama tegin xataa qarabat ilaa ka dhacday ashamsu qoraxdii saaka aroortii baa la soo dirsado waxaa la yidhi oro beerta soo fiiri maalin axadaya maaha wuxuu ku soo aaday waxaan u imid bi nimankanoo kiniisadii wax ku akhrisanaya labi iyo tobanka maalinkii ayagiibuu ag taagnaayoo daawanayay siday u cibaadaysanayaan wa taragtu waan ka tegey daycata abi aabbahay dhulkiisii iyo beertiisii walam aatihaa maanan tegin biyo beertii faqultu waxaan ku idhi lahum dadkii kiristaanka ahaa ayaga ayna xaggeebuu ku sugnaaday aslu haadadiini diinkan asaga ah asalkiisu xaggee ka soo jeedaao xaggee dadkiisa asal oo laga heli karaa qaaluu waxay yidhahdeen bishaami shaam wadanka shaam halkaas weeyaan baa lihi asagu meeshuu joogaa waa eeraan meesha diintan asalkeedu uu yahayna waa waddanka shaam oo waddankan hadda suuriya loo yaqaano weeye qaala wuxuu yidhi uma rajactu waan noqday ilaa abii aabbahay baan ku noqday walxaal qad bacada aabbahay uu dad soo diray fii talabii aniga raadintayda nin dhan oo beer lagu halleeyaan ahaaye aabbahay markuu inta yimid ilaa duhurkii wax soo noqda iga waaye i waayey buu dad iga soo dabadiro wuxuu ninkii hala raadiye lama haye dee aadna inuu u jeclaa wuu soo maray waan soo marra wa shaqaltuhu waan ka mashquulay can camalihi camalkiisii kullihi dhammaantii wuxuu shaqo ii diray oo beerta soo indha indhee kana soo shaqe ahaa wixii o dhan waa ka mashquulay qaala wuxuu yidhi falamaa goortii ji'tu aanu imid hu aabbahay qaala aabbahay wuxuu yidhi ey bunaya wiilkaygiiyow ayna xaggeebaad kunta ahayd aabba xaggee aaday alam akun miyaanan ahayn cahidtu mid kugula ballamay ilayka adiga maa wixii cahidtu aan kugula ballamay ballankaan ku soo garan maysa aabbo qaala wuxuu yidhi salmaan qultu waxaan idhi yaa abati aabbo marartu waxaan soo maray binaasin dad baan soo mara yusalluuna tukanaya fii kaniisatin kaniisad kiniisaddaasoo lahum ayaga u sugnaatay fa acjabanii waxaa iyaabgeliyoo i soo jiitay maa waxa ra'aytu aan arkay min diinihim diintooda xaggeedan aan ka arkay fa wallaahi allaan ku dhaartaya aabbo maa ziltu kama zuulin cindahum agtooda inaan ku sugnahay xataa qarabat ilaa iga dhacday ashamsu qoraxdii qaala wuxuu yidhi odaygii ay bunaya wiilkaygiiyow laysa ma ahaanin fii daalika kaa dhexdiisa addiini ee diinta ah khayrun wax khayr ah war waxa aad soo aragtay oo tugtukanahaya wax khayr iyo barakaho ay leeyihiin lama arko ha khaldamin wiilkaygiiow waa diin xun buuyi diintaa maanta soo aragtay aabba diinuka diintaada iyo wa diinu aabaa'ika aabbayaashaa diintooda ayaa khayrun ka khayr badan minhu diintaa aad xaggiisa aad maanta soo aragtay waxaad dareemaysaa asaga iyo wiilkii oo xataa kala aragti duwan wiilkii oo shaqadii soo qaban wiilkiioo maantao dhan wax odaygu nicib yahay ku mashquulsanaa haddana odayga waxaa ka muuqato aabbanimaa ka muuqato aabbo aabbo aabba buu leeyahy innaga waxaa laga yaabaa wiilkeennu wax yar haduu khaldamo aabbanimo u kaadiya meesha ugu horrayso shaqadu ka bilaabato u lala fula inay noqoto iyo cayrin la cayriyo si kastood u xanaaqsan tahay wiilku kaaga aragti duwanaado weligaa ha ka tegin aabbannimada yaa bunayyarka macanaa nebi nuux wiilkiis waa ka gaalooba tuug yow khaa'inkaama leh laakiin aabbo doonta ila soo fuulbuleeyey aabbo buu ku haya marka abuunnimadu waa shay cajiib ah wuxuu yidhi salmaan qultu waxaan aabbahay ku idhi kallaa maya saad wax u dhigtay aabba hawshu ma aha wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innahu diinta aan maanta soo arkay la khayrun mid ka khayr badan weeye min diininaa diinteenna nag wiilku waa la kari la'y wiil uu guri ku xirxiray oo dhaga uu dhagatiray oo aan wax akhbaaraya waru soo geli jirin ayuu ahaa maantay unbuu arka diin saxa ilaahay baan ku dhaartay ayadaa ta ka saxan buy qaala salmaan wuxuu yidhi fakhaafanii aabbahay waa ii baqay bi wuu ii cabsada muxuu ka baqayaa wiilka in laga duufsado oo uu diintaa saxdaa qaato fa jacala wuxuu yeelay fii rijlaya labadayda lugood dhexdooda qaydan seetaduu ii dheereeyay waa dabra xoolaha la darrosu lama yaqaano labada lugood buu iga xirxira uma xabasanii wuxuu igu xanibay fii beytihi gurigiisa waa laba ciqaab gurigii guud ahaan waa ka qufulan yaha guriga gudihiisa uu ku jirana luguhu kaga xirxiran yahay laba xabsi buu marka ku jiraa wiilku qaala wuxuu yidhi wa bacadtu waan diray haddaan salmaan ahay ila nasaara qolyihii kiristaanka ahaayoon shala soo arkay baan waraaq u diray fa qultu waxaan ku idhi lahum ayaga idaa qadima markuu soo galo calaykum dushiinna ay idiin soo galaan rakbun dad socdaal ah min ashaami dhanka shaamna ay ka yimaadaan tujaarun rakbigaasoo tujaarun ganacsato ah oo minannasaaraa kiristaanka ka tirsan fa akhbiruunanii isoo ogeysiiyo iga warrama bihim dadka ayagaa imaanshahooda qaala salmaan wuxuu yidhi faqadima waxaa u soo galay calayhim kuwii kiniisadda joogay korkooda rakbun socoto mina shaami xagga shaam xaggooda ka timid tujaarun oo ganacsato ah xagga diin ahaana ahaanna minannasaaraa kiristaanka ka tirsan qaala wuxuu yidhi salmaan fa akhbaruunanii way iiga soo warrameen bihim qolyaha kiristaanka ahoo yimid qaala salmaan wuxuu yidhi fa qultu waxaan ku idhi lahum kuwii kiristaanka ahayoo kiniisadda joogay idaa qadow markay gutaan kuwaan reer shaamoo shaam ka yimid xawaa'ijahum danahooda ay u yimaadeen oo waaraaduu ay doonaan alrajcata noqod inay noqdaan ilaa bilaadihim dhulkoodii fa aadinuunanii isoo ogeysiiya bihim qolyaha ayaga ah ha danaysteen ah, waxa weeyaan ha shaqaysteen ha adeegteen maalinka ay safar isu diyaarinayaan oo shaam u baxayaan maalinkaa iisoo sheega qaala wuxuu yidhi salmaan falamaa goortii araaduu ay dooneen waa kuwii reer shaam alrajcata inay noqdaan noqosho markay dooneen ilaa bilaadihim dhulkooda ay u noqdaan akhbaruunanii kuwii kiniisadda joogaa iga soo warramay bihim kuwan ayaga ah fa alqaytu waan tuuray biyo alxadiida birtii min rijlaya labadayda lugood doon birtii ka tuurayo waan goostay bi uma kharajtu waan baxay macahum kiristaankii la jirankooda xataa qadimtu ilaa aan soo galay ashaama magaaladii shaam baan soo galaybi falamaa goortii qadimtu aan soo galay ha shaam qultu waxaan ku idhi ree shaam man ruuxeebaa afdalu ahli haada kan asagaa dadka haysta yaa ugu fadli badan addiini ee diinta ah aad haysataan ruuxa ugu aqoon yahasan oo ugu ahlu khayrsan oo diintiinna ugu fiican ruuxa ii sheega qaaluu waxay yidhaahdeen al usqufu waa baadarigaasaa layii filkaniisati kaniisada ku jira usqufka waxaa loo yaqaanaa waa dadka diintaas haysta qofka ugu sarreeya oo madaxda ahoo diinta aadka ugu tabaxuray oo u yaqaana qofkaasay waxay u yaqaanaan usquf marka ninkaa sheekha oo aqoon oo kiniisadda ku jira kaasaan ugu fiican bay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi salmaan fa ji'tuhu ninkii baan u imi fa qultu waxaan ku idhi innii anugu qad raqibtu waxaan jeclaaday fii haadaa kan dhexdiisa addiina ee diinta ah wa axbabtu waxaan jeclaystay an akuuna inaan ahaado macaka la jirankaaga akhdumuka aan kuu khidmeeyo fi kaniisatika kaniisadaada oo wa atacallamu aan kaa barto minka adiga xaggaaga aan cilmi kaa kororsado oo wa usalli aan tukado maca kala jirankaaga maaqa shaqo weeye kiniisadda uu ka shaqeeyo iyo salaadda uu la tukado iyo asagoo cilmi ka barto iyo la joogid meeshuu joogo uu la hoydo qaala lusqufu sheekhiibaa wuxuu yidhi filkaniisati kiniisadda ku jiray qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fadkhul soo galdheh fa dakhaltu waan galay macahu la jirankiisa qaala wuxuu yidhi salmaan fa kaana ninkii sheikha ahaa wuxuu ahaa rajula saw-in nin xun buu ahaabuy nin aan ummaddu war ka haynin oo mooryan mooryandiinidu ahaabuy yaamuruhum dadku wuxuu fari jiray bisadaqati sadaqa iyo wax la bixid wa yuraqibu wuu jeclaysiin jira hum ayaga fiihaa sadaqada inay la baxaan fa idaa goorta jamacuu ay soo ururiyaan ilayhi asaga xaggiisa minhaa sadaqada xaggeeda ashyaa'a waxyaala markay isaga keenaan igtanazahuu akoonkiisuu ku ridanaya linafsihi naftiisa isagaa kaydaysanaya war sadaqada la baxa war waad dhimanaysaan naartaad gelaysaa haddaa wax la bixi weydaan jannadaad hore ka gelaysaa haddaad sadaqa la baxdaan markuu dadkii khayrka jecleeyo oo la bislaado oo wixii la keeno akoon meeshaanu ku aruursanaya igtanazahu linafsihi walam yucti ma siin jirin hi waxaa sadaqada ah almasaakiina dadka baahan shilin kama siin jirin xataa jamaca ilaa uu kulmiyey sabca qilaalin toddoba aashuun ama sibraar oo min dahabin dahab ah iyo wa wariqin fido ugaal iyo cunto kaleeto caadi iyo beriis iyo baas midna ma jirto waa laba aashuun oo sibraaroo waaweyn oo midna uu yahay dahab midna uu yahay fido waa lacagta adduunka ugu qaalisanayd labadaasuu ka buuxsaday buu isuu sadaqaysta haystay ugu hayey labada weel buu ka buuxsada macnaha labadaas lacagood toddoba wuxuu buuxiye haa jamca sabca qilaalin waa toddoba aashuun wuxuu buuxinayo oo min dahabin dahab ah iyo wa xagga lacagtu waa dahab iyo fido weelasha u buuxaana waa toddoba weel weeye qaala wuxuu yidhi wa abqadtuhu waan kohsadoo waan nacay odaygii buqdan nicayb shadiidan ee daran ilaahay darti baan u nacayb oo salmaanow maxaad u nacday limaa liajli maa shay dartii ra'aytuu aan ku arkay hu odayga yasnacu asagoo samaynaya waxaad dareemaysaa ninkan salmaan ah waa nin diineedu ilaahay ku xidhan nin soo qaxay oo aabbihii ka soo fakaday oo xabsi lugaha laga xidhay ka soo fakaday oo xorriyad maanta haysta oo nin toddoba waxa weeyaan aashuun u buuxaan helay war adeero waxa weeyaan anaa anigana saddexisii adna afar qaado muusan odhaneh dar ilaahay baan u nacaybi inuu ummadda dulminayaan arkay uma maata ninkii usqufka ahaa waa dhintay fajtamacat waxaa isugu yimid ilayhi asaga xaggiisa geeridiisii annasaara dadka kiristaanka ahaa liyadfanuuhu inay aasaan liyadfinuuhu inay aasaan fa qultu waxaan ku yidhi lahum ayaga inna haadaakani kaana wuxuu ahaa sheekheennu rajula saw-in nin xun ayuu ahaa buu meydkiibuu hadda haystaa salmaan ninkaan odayga hoo dhintay oo aad rabtaan inaad aastaan nin xun ayuu ahaa ya'murukum wuxuu idin fari jiray bisadaqati waxlabax iyo sadaqo wa yuraqibukum waa idin jeclaysiin jiray fiihaa sadaqada dhexdeeda fa idaa goortii ji'tumuu aad ula timaadaan hu asaga bihaa sadaqadii igtanasahaa wuu aruursan jiroo kaydaysan jiray haa sadaqada linafsihi naftiisa walam yucti ma siin jirin almasaakiina dadka baahan iyo masaakiinta minhaa sadaqadu idinka soo qaaday xaggeeda shay-an hal shayna kama siin jirin qaaluu waxay yidhahdeen dadkaana waa dad aaminsanba nin ka fiicanba adduunka inuusan jirin wamaa cilmuka ogaalkaagu muxuu yahay bidaalik see ku ogaataa le sheekhayagu inuu nin xunoo mooryana yahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi ana aniga adullukum idin tusinaya calaa kanzihi kaydkiisa iyo akoonkiisaan idinsoo tusinayaabi akoonka iyo meesha wax ugu jiraan baan idin geyn qaaluu waxay yidhaahdeen fadullanaa na tusi calayhi dushiisa qaala wuxuu yidhi fa araytuhum waan tusiiya mawdicahu meeshii uu wax ku aastaan tusiye qaala wuxuu yidhi fastakhrajuu waxay ka soo saareen minhu mawdicaas sabca qilaalin toddoba sibraar mamluu'atin ee la buuxiyey dahaban dahab wa wariqan fido soo siduu sheegay maaha toddoba waxaa meesha ku aasanba waxa waya sibraar oo dahab iyo fida qaala wuxuu yidhi falamaa goortii ra'ow ay arkeen haa sadaqadan qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaaranne laa nadfinuhu inaanaan aasaynin abaddan weligii tug khaa'inaa diinta ilaahay ka gabraarsado oo ahabaa lih wacdan laanaan aasayn baa kan intaa keliya kuma gaabsan fa salabuuhu surkay xarig inta ka geriyeen ayay geed ka soo daldaleen asagoo meyd ah ayaa la haystaa intaa keliya kuma gaabsan uma rajabuuhu waxay dhagax waxa weeyaan ku hoobiyeen bilxijaarati dhagax bay si u dhagax tuurayeen oo ula dhacahayeen maaqa cuquba isugu dareen kow horta lama aasin labo waa daldaleenoo meydkiisii geed bay ka soo luleen saddex intaa kaliya kuma dayna ciilkay u qabeen oo rag xoolahoodii dhammeeye dhagax tuur bay ku bilaabeen uma jaa-uu waxay la yimaadeen birajulin nin aakhare ee kale nin kalaa la caleema saara fa jacaluuhu waxay yeeleen hu ninkaan dambe bimakaanihi ninkii hore booskiisii ayaa la yidhi gal kan daba hadduu ogyahay hadduu wax khiyaano in la dhagax tuurayo la salbinahayo qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cabbaas yaquulu salmaanu salmaan wuxuu lahaa famaa ra'aytu ma arag rajulan nin laa yusallii aan tukanayn alkhamsa shanta araa oo ka wanaagsan annahu asagu ara oo aan arko annahu asagu afdalu mid ka fadli badan inuu yahay minhu ninkaas azhadu wa azhadu oo ka zaahidnimo badan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walaa arqabu mid ka jacayl badan fil aakhirati aakharo walaa adabu abu mid ka joogtayn badan camalka khayrka ah leylan hameen iyo wa nahaaran maalin minhu ninkan dambe nin ahlu khayr ah oo salaadihii tukanaya oo adduunka nin zaahiday oo ka tegay ah oo aakhare aad u jecel oo camalka uu samaynaya uu yahay camal joogto har iyo hameen ba cibaadaysanaya walaa ad waxa weeye wa min almudaawamati waalistimraar joogto weeye camalkiisu weligay nin lamid oo ka khayr badan ma arag qaala salmaan wuxuu yidhi fa axbabtu waan jeclaaday hun ninkan xubban jacayl lam uxibahu aana jeclaan man ruux qablahu asaga ka horeeya waxaan u jeclaaday buu yidhi si ruux bani aadam oo asaga ka horreeya aana weligay u jeclaan fa aqamtu waa nagaaday macahu la jirankiisa zamaanan wakhti baan la jooge uma xadarat waxaa ku timid hun ninkii ahlu khayrka ahaa alwafaatu geeridii faqultu waxaan ku yidhi lahu asaga yaa fulaanu hebelow innii anugu kuntu waxaan ahaa macaka la jirankaaga wa axbabtuka waan ku jeclaaday xubban jacayl lam uxibbahu aana jeclaan hu jacaylkaas man ruux qablaka adiga kaa horreey culimmadu waxay u daliishadaan dar alla qofkaad u jeceshahay inaad u sheegi kartid sida kanba salmaan uu ugu sheegay waqad xadaraka waxaana kugu soo xaadiro kugu yimid maa waxa taraa aad aragtid oo min amrillaahi ilaahay amarkiisa waa maxay geeridi baa kugu timid fa ilaa man ruuxeebaad tuusii ii dardaarmaysaa bii aniga wamaase maxaybaad taamurunii i faraysaa laba qodob baan kaa rabaa cid inaad igu hagto ii tilmaantid macquulu aan ka faa'iidaysto ahlu khayra qodob labaadna waan kaa rabaayo amar inaad isiisidoo wixii khayru diintan ku habboon aad amar igu siisid qaala wuxuu yidhi ninkii ay bunayo wiilkaygiyo oo ma asagaa dhalay maadaamuu da yar yahay ninkaana waa yeel yahay wuxuu ka soo qaadayaa ku yaroo uu dhalo waa u naseexaynaya wiilkaygiiyow wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa aclamu ma ogi axaddan qof alyowma maantay calaa maa shay dushi ku sugan kuntu aan ahaa calayhi dushiisa mid ku sugan ilaahay baan ku dhaartaye diintaa saxda aan haysto arlada dusheeda inaana ku ogayn ruux caadi u haystoo diinta ugu dheggan laqad halaka way baabeen annaasu dadkii wa baddeluu way beddeleen diintii ilaahay wa tarakuu way ka tageen agtara maa shay badankii kaanuu ay ahaayeen calayhi dushiisa mid ku sugan wax allaale wixii diin ahaa akhlaaqdii wanaagsanayd dhaqankiisuu banaa kulligood way ka tageen bu ilaa rajula nin maahaneh ninkaasoo bil mawsil magaalada mawsil la yidhaahda jooga mawsil xaggee ku taalla ciraaq soo ma aha magaalooyinka ciraaq bay ka mid tahay wa huwa ninkaasina fulaanun hebel weeye meesha uu jooga asagu waa shaam meesha uu ka yimid waa eeraan hadda meesha loo tilmaamayna waa ciraaq diyaaradna ma jirto ogow xoolana ma u haysto fa huwa asagu calaa maa shay buu ku dul sugan yahaa kuntu aan ahaa calayhi dushi mid ku sugane falxaq haleel bihi asaga markaan dhinto orod ninkaa aadbi qaala wuxuu yidhi salmaan falamaa maata falamaa goortii maata uu dhintay ninkii oo waqayaba uu qarsoomay ama waquyiba la qariyoo la aasay soo ma jeedi sidii kii hore dhagax laguma dilin sidii kii hore lama waxa weeyaan daldalin sidii kii hore laguma dhaaron lama ohan wallaahi aasi mayno waa nin xurmadiisii weli baaqi u tahay laxiqtu waxaan haleelay bisaaxibi lmawsili magaalada mawsil ninkii joogay fa qultu waxaan ku idhi lahu asaga markaan u tegay yaa fulaanu hebelow inna fulaanan hebel ayaa awsaanii ii dardaarmay cinda mowtihi geeridiisa agteeda an alxaqa inaan ku soo aadoo ku soo haleelo bika adiga wa akhbaranii hebel wuxuu ii sheegay annaka adugu calaa amrihi diintiisa iyo amarkiisaoo kale adna inaad haysatid oo nin wacanaad tahay qaala salmaan wuxuu yidhi faqaala wuxuu igu yidhi lii aniga ninkii mawsil joogay aqim joog oo nagow cindii agtayda fa aqamtu waan nagaaday cindahu agtiisaan joogay fa wajadtuhu waxaan helay oo ku ogaaday khayra rajulin ninkan ugu khayr badan inuu yahay calaa amri saaxibihi saaxiibkii arrinkiisana ku sugan oo diintiisa ku dhowrsoon falam yalbath asna maba sii joogin an maata inuu geeriyooday isla markiina sheekhii nafti baa ka baxday biir falamaa goortii xadarat xadarathu ay ku soo xaadirtay alwafaatu geeridii markaan astaamihii geerida ka dareemay oo malakumowdkii u yimid qultu waxaan ku idhi lahu asaga yaa fulaanu hebelow inna fulaanan hebel awsaa wuxuu ii dardaarmay bii aniga ilayka adiga wa amaranii wuxuu ii faray biluxuuqi inaan ku soo haleela bika adiga waqad xabaraka waxaa kugu soo xaadiray minallaahi alla xaggiisa casa qaalibahayo wajalla weynaaye maa waxa taraad aragtidoo malakumowdkii baa ku dul saaran fa ilaa man ruuxeebaad tuusii ii dardaarmaysaa bii aniga wamaa samaxaybaad taamurunii i faraysaa qaala wuxuu yidhi ninkii mawsil joogay ay bunaya wiilkaygiiyow wallaahi allaan ku dhaartaye maa aclamu ma ogi rajulan nin ninkaasoo calaa mithli maa shay dushii ku sugan wax la mid ah kunnaa aan ahayn calayhi dushiisa kuwo ku sugan ilaa binasiibiina magaalada nasiibiin la yidhaahdo ninka jooga maahane wa huwa ninkaasina fulaanun hebel weeye falxaq haleel bihi asaga nasiibiin waa magaalo magaceed turkiga waxay kaga taallaa dhanka bariga ah. haddana waxaa degan qolyaha kurdiyiinta qaybo ka mid a ah degan marka waa magaalo ka mid a ah magaalooyinka turkiga dhanka bariga kaga aadan magaaladaasaa nin fiican ku ogahay qaala wuxuu yidhi falamaa goortii maata uu geeriyooday oo waqayaba uu qarsoomay adduunkan ka qarsoomay laxiqtu waxaan haleelay bisaaxibi nasiibiin nasiibiin meesha la yidhaahdo ninkii joogay fa ji'tuhu waan u imid fa akhbartuhu waxaan u sheegay khabarii warkaygii iyo wamaa wixii amaranii uu i faray bihi asaga saaxiibii saaxiibkay wuxuu isoo farayna waan u sheega qaala kii nasiibiin joogay wuxuu yidhi fa aqim nagow cindii agtayda fa aqamtu waa nagaaday cindahu agtiisaan joogay fa wajadtuhu waxaan ku yaqiiniyo ku ogaaday calaa amri saaxibayhi labadii ninoo isaga ka horrayso waa wanaagsanaa arrinkooda inuu ku sugan yahay faaqamtu waan nagaaday maca khayri rajulin ninkii ugu khayr badnaa la jirankii fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa labitha maba sii joogin an nazala intuu inuu ku soo degay bihi asaga almowtu geeri imase ninbu asagoo la jooga dhintay kii tuugga ahaa kow kii kale xaggee jooge isla meeshaasuu jooge waa labo mawsilkii joogay saddex kanoo nasiibiin jooga afar soo ma ah qof allaale qofka la saaxiibtidba hadduu kaa dhinto ayib nin wanaagsan baan marka helay falamaa goortii xadara geerida ay ku soo xaadirtay qultu waxaan ku idhi lahu asaga yaa fulaanu hebelow inna fulaanan hebel kaana wuxuu ahaa awsaa mid dardaarmay bi aniga ii dardaarmay ilaa fulaanin hebel inaan haleelo uma awsaa wuxuu ii dardaarmay bi aniga fulaanun hebel ilayka adiga fa ilaa man ruuxeebaad tuusii ii dardaarmin bii aniga wamaa samaxay baa ta'murunii ifaraysaa qaala wuxuu yidhi kii nasiibiin joogay ay bunaya wiilkaygiiow wallaahi allaan ku dhaartaye maa naclamu ma ogin axaddan qof baqiya hadhay calaa amrinaa arrinkeennaan iyo diinteennaan dusheeda oo aamuruka aan ku faro an taatiyahu inaad u tegtid ilaa rajula nin maahane oo bicamuuriyata magaalada camuuriye loo yaqaano magaaladaas jooga maahane ayada laftirkeedu waxay ka mid tahay magaalooyinka turkiga ka mid tahay magaalooyinka turkiga ayay ka mid taho cabaasiyiintii afurtay fa innahu ninkaasi calaa midli maa shay wax la mida ayuu ku sugan yahay naxnu annagu calayhi dushiisa aan ku sugannahay diintaas axanu aan haysanno diintaasu asna haystaa fa idaa goorti fa in axbabta haddaad jeclaysatid fa'tihi orada u tagbi qaala wuxuu yidhi fa innahu ninkaasi calaa amrinaa diinteenna ayuu haystaa buu yidhi qaala salmaan wuxuu yidhi falammaa maata markii kii camuuriye dhintay oo waqayaba falamaa maarta markuu dhintay kii nasiibiin oo waqayaba uu qarsoomay laxiqtu waxaan soo haleelay bisaaxibii camuuriyata camuuriye ninkii joogay ayaan soo aaday buu yidhi wa akhbartuhu waxaan u sheegay khabarii warkaygii fa wuxuu igu yidhi aqim joog cindii agtayda fa aqamtu waan nagaaday maca rajuli nin la jirinkii ninkaasoo calaa hadyi asxaabihi asxaabtiisa dhaqankoodii leh iyo wa amrihim arrinkoodii asxaabtiise waa raggii un wanaagsanaa soo maaha raggaasula dhaqan ahaabi qaala wuxuu yidhi salmaan kanu kuwii hore wuxuu iga fiicnaa waktasabtu waan shaqaystay kan intaan la joogay shaqo abuur baan bilaaba xataa kaana ilaa uu ii ahaaday lii aniga ii ahaadeen baqaraatun xoogaa lo-ayo wa qunaymaatun xayn yaro ari ah xoogaa lo-ayo xayn ari ah ayaan tabcaday buu qaala salmaan wuxuu yidhi uma nasala waxaa ku soo degay bihi ninkii amrullaahi ilaahay amarkiisaa kusoo degay maaquu noqdo marka falamaa goortii xadara uu soo xaadiray meydkii mowdkii qultu waxaan ku yidhi lahu asaga yaa fulaanu hebelow innii anugu kuntu waxaan ahaa maca fulaanin hebel la jirankii fa awsaa hebel wuxuu ii dardaarmay bii aniga fa awsaa wuxuu ii dardaarmay bii aniga fulaanun hebel ilaa fulaanin hebel wa awsaa bi fulaanun hebel wuxuu ii dardaarmay aniga ilaa fulaanin hebel uma awsaa bii fulaanun uma awsaa wuxuu dardaarmay bii aniga fulaanun hebel ilayka adiga fa ilaa man ruuxebaa tuusi ii dardaarmaysaa bii aniga wamaa maxaybaa ta'murnii ifaraysaa qaala kii camuuriyaa wuxuu yidhi ey bunaya eydu waa xarfu nidaa yaabay la mid tahay ey bunaya wiilkaygiiow wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa aclamu ma ogi hu diintaas ayada ah asbaxa inuu inuu ahaaday calaa maa shaygii kunnaa aan ahayn calayhi dushi mid ku sugan axadun qofna oo minannaasi dadka ka mid a ah. maa aclamuhu ma ogi asbaxa inuu ahaaday calaa maa shay dushi mid ku sugan yahay calayhi dushii aan ku sugnayn axadun qofna oo minanaasi dadka ka mid a oo aamurukoo aan ku fara bi hal ruuxoo saaka aan kuu tilmaamo oo aan ku idhaahdo hebel baa diintayadii saxda ay haystee aad laana garanayn maa aclamuhu moogi asbaxa inuu ahaaday calaa maa shay korkii kunnaa aan ahayn calayhi dushii midaan ku sugannahay axadun qofna inuu ku sugan yaho minannaasi dadka aho aamuruka aan ku faro an taatiyahu inaad u tagtid walaakinahu amar yashaaniyi qad adallaka waxaa ku soo hareeyey oo kugu soo dhowo fooda kugu soo haya zamaanu nebiyin nebi wakhtigiibaa kugu soo dhowbi nebigaasoo huwa asaguba mabcuuhun kuu lala soo diri doona ah diini ibraahima diintii nebi ibraahim oo saxda ahayd yakhruju wuxuu ka soo bixi doonaa biardi alcarabi dhulka carbeed buu ka soo bixi doonaa muhaajiran xaaluu yahay miduu hijroon doonaa ilaa ardin dhul dhulkaasoo bayna xarratayni laba buurood oo dhagax shiilo ah dhexdooda ku taalla waa madiino laba buurood oo dhagaxaan yaryaroo dhagax madow oo shiilo ah ayaa dhinacyada ka xigta baynahumaa dhexdooda waxaa ku sugan labada buurood nakhlun geed timireed waa meel timir leh bihi asaga ninkaa waxaa ku sugan calaamaatun astaamo laa takhfaa aan qarsoomaynin kow calaamadiis waxaa ka mid ah yaakulu wuxuu cunaa alhadiyata hadiyad haddii loo keena waa qaataa walaa yaakulu ma cuno asadaqata sadaqo bayna katifayhi labadiisa garabartankooda waxaa ku taalla khaatamu nubuwati nabinimada shaabadeed iyo tii baa ku dhegan maaqa calaamo wey saddex ma hadiyaddu cuna sadaqadana ma cuno soo laba maah waa ku dhegan yahay labada garabartankooda su-aasha meesha taallaa waxa weeye hadiyad iyo sadaqa maxaa u dhexeeya waxaa kala sooci karaa hadiyadda iyo sadaqada niyada adiga aad niyeysan tahay markaa shayga qofka u dhiibaysid miskiin baahan inuu yahay oo ajar aakhare aad kaga rabtay haddaad u siinaysid waa sadaqo markaad qofka geeda u dhiibaysid haddaad ugu dhiibaysid saaxiibtinimadiina iyo calaaqaadkiinu inay sii xoogsadaanna iyo isku ficnaanshihiinnuna hadiyad weeyaan marka niyada lagu kala saaraa fa in istadacta haddaad awoodid an talxaqa inaad haleeshid bitilka taas albilaadi ee dhulalka ah, fafcal samee dhulka carbeedaad qaala wuxuu yidhi salmaan uma maata ninkii waa dhintay waquyiba waa la qariyoo la aasay fa makadtu waan nagaaday bicamuuriyata magaalada camuuriyo maa intii sha allaahu alla uu doono an amkuta inaan ku nagaado uma marra waxa isoo maray bi aniga isoo maray nafarun koox oo min kelbin qoyska reebani bani kelbi ah tujaaran xaali iyon kuwa ganacsanaya fa qultu waxaan ku idhi lahum ayaga taxmiluunii ma i qaadaysaan ilaa ardi alcarabi dhulka carbeed ma i geynaysaan wa ucdiikum anaan idin siiye baqaraatii lo'dayda haadihi eetana iyo wa qunaymatii xayntaydan yarkaah oo ariga ah haadihi eetana wax kale kama rabo wax allaale waxaan ari iyo lo'hayo la wareega laakiin dhulka carbeed igeeyabi bas qaaluu wuxuu yidhi nacam haa fa acdaytumuu ayagii waxaan siiyey haa arigii iyo lo'dii wa xamaluunii ayana waa i qaadeen xataa idaa qadimuu markay ila soo galeen bi aniga waadiyalquraa meesha waadiyalquraa loo yaqaano magaalada madiina marka laga tago dhankan shaamna loo socdo toban beri baa loo sii lugeeyaa khaybar iyo halkaas dhankaasay jirtaa marka halkaa markay marinayaan waadiyalqurahaas ayay dalamuuni i dulmiyeen bu nimankii lo-diina iga qaate arigiina iga qaate meeshii aan joogo dadkeeda aqaanan ay dhaafiye meel cidlaan markay marinayaan bay idulmiyeen maxay sameeyeen fa baacuunii waxay iga iibiyeen min rajulin nin oo min yahuuda yahuud ah cabdan addoon ahaan bay iga iibiyeenbu waxay dha ninkan waa nin addoon annagaa iska leh marka beesanna si asagana la wareeg arigiisii iyo loodiisiina meeye ayagaa la wareegay bu marna xoolihiisii wuxay kaga gateen umaysan fulin marna nin xoru ahaaye addoon ayay ka dhigeen waana daalimiin fa kuntu waxaan ahaa cindahu yahuudiga agtii mid ku sugan ninkaasaan la joogi jiray buu wa ra'aytu waxaan arkay an annakla intaan ninkii la joogay maadaamoon madiino agteeda ka agdhowahay meeshaan waxaan ku arkayba geedo oo timir ah wa rajowtu waxaan rajeeyey an takuuna inay ahaato albalada dhulkii alladii dhulkaasoo wasafa uu ii tilmaamay lii aniga saaxiibii saaxiibkay so muusan dhul timir laa tegi doontaa inay dhulkii meesha ka dhowdahaan dareemayuu rajeeyey walam yaxuq laakiin xaq xaq iima uma lihi lii aniga fii nafsi naftayda wax xaqa uma lihiyo nin xor oo dhulka si fiican u saamin kara ma ihibiyo adoon baan aha fa baynamaa waqti ana anugu cindahu ninkii yuhuudiga ah agti aan ku sugnahay qadima waxa u yimid calayhi dushiisa ibnu cammin ina adeer oo lahu asaga u sugnaaday min almadiinati magaalada madiina xaggeeda ayuu ka yimid waa madiina almunawara min bani quraydata reer bani qurayda xaaluu yahay waa yuhuud fabtaacanii wuu iibsadayb minhu kii hore i haystay buu iga sii iibsadayb awalna yuhuud baa i kale i iibsadayb laakiin yuhuudkan kii wuxuu iga fiican yahaa kan dambe iibsaday madiinu ka yimid waa reer madiino madiinu igeyn rabaabi waa isii dhoweyn rabaa faxtamalanii wuu i qaatay ila almadiinati madiine xaggeeduu ii kaxaystay fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa huwa arrinku ma aha ilaa an ra'aytu inaan arkay haa madiino oo fa caraftuhaa aan gartay bisifati saaxibii saaxiibkay tilmaantiisa aan ku gartay maahane saastaan u soo galayba waa magaalogeeda timireed leh dhinacyada laba buurood ka xigto buurtu dhagax madow ay tahay alailahi tilmaanti waad haysaa fa aqamtu waan nagaaday bihaa madiino wa bacaa allaahu ilaahay baa soo diray rasuulahu rasuulkii muxameda sala allahu calayhi wasalam fa aqaama rasuulku wuu nagaaday bimakata mako maa intii aqaamo uu nagaaday nebigu maka maaquu jooga markii rasuulka laga dhigay saddex iyo toban sanuu jooga sanaba addoon baan ahaa sanawaadna kii kaloo addoon isii ahaa laa asmacu ma maqlaynin lahu nebi muxamed bidikrin wax sheegid ah maca maa shay la jirankii ana anigu fiihi dhexdiisa aan ku sugnahayo min shuqli raqi addoonnimada aan ku mashquulsanahay nin xog haya oo in nebi la soo diray oo maka laga soo diray oo uu maka joogo wax wara kama hayn buy maxa ay magaalooyinku isu dhow yihiin maxaa ku xog tiray waxaan ku mashquulsanahay biyo addoonnimada orod timirtaa soo deji orod middaa xaggaa faag oo xoolaha soo waxee maanto dhan intaasaan ku mashquulsanaabiy nin xorriyad lahoo rag wax la dhagaysan karo oo rag wax la qaybsan kara maanan ahayn buy saddex iyo tobankaa sana khabaar waxba kama warqayn buy uma haajara nebigu waa soo hijrooday ila almadiinati magaaladii madiino fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innii anugu la fii ra'si cadqin laantimireed madaxeed baan fuushanaa buu yidhi oo lisayidii sayidkayga u sugnaatay sayidku waa kee waa ninkii lahay oo addoonka u ahaa acmalu waan shaqaynayey fiihi geedkaa timirta dhexdii bacda alcamali shaqada qayb ka midaan ka qabanayay jafjaf iyo wax la hagaajinahaya iyo cayayaan laga dejinaya iyo geed timiraan fuushanaa sayidkeyna waa i hoos fadhiyey geedkana ka shaqaynayay xaaladda annagoo ku sugan wa sayidii sayidkeyna jaalisun uu fadhiyo id waktigaasaa aqbala waxaa soo qaabilay ibnu cammin ina adeer oo lahu asaga u sugnaaday kan yuhuudiga ah qadima wuxuu xataa waqafa ilaa uu soo dul istaagay calayhi sayidkaygii dushiisa fa qaala wuxuu yidhi fulaanuu hebelow qaatala allaahu lacnad allaha ku rido banii qaylata qoyska reer bani qaylo la yidhaahdo ilaahay lacnadiisa ha ku rido bani qayla waa ansaar laba qabiil bay ahaayeenoo ree awsiya ree khasraj hooyadii dhashay baa qayla la oran jira bah banu qayla la isla yidhahdaa marka ansaar oo dhan ma la fahmo qodobkaa marka ansaar buu yahuudigaani lacnadayaa wuxuu leeyahaa ansaar lacnad allaha ku rido wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innahum ree ansaareed al'aana hadda la lamujtamicuuna kuwa ku shirsan weeyaan biqubaa'a meesha quba la yidhahdo masaajidka quba meesha ku yaallo quba loo yaqaan qubaa'a iyo qubaa in labaduba waa bannaan yihiin munsarif iyo maalainsarif calaa rajulin nin dushi isugu yimaadeen ninkaasoo qadima u soo galay calayhim dushooda min makata makana uga yimid alyowma maanta lacnada allaha ku riday buu leanna waa gaal ninkan wax lacnada yuhuud ah yazcumuuna reer bani qayla waxay sheeganayaan oo kuwaan ducoonayeen annahu ninkaani nebiyu nebi inuu yahay soo baadiduu salmaan gobay soo wixii ka maqnaa sooma helin qaala salmaan wuxuu yidhi falamaa goortii samictu aan maqlay haa eraygaas akhadatnii waxaa i qabatay alcurawaa'u qandha ayaa i qabatay iyo xumad silaca iyo rafaadka iyo dhibka aan soo maray iyo nebinimadii ilaahay keenay waa waan qarracmay buu xataa danantu ilaa aan maleeyey sa asqutu inaan ku soo duldhaco calaa sayidii sayidkayga eraygaa markaan maqlayba timirtii baan kasoo dhici gaaraybi qaala wuxuu yidhi wanazaltu waan ka soo degay caninakhlati geetimireedka aan saarnaa halhaleel baan uga soo degay fa jacaltu waxaan bilaabay aquulu inaan ku leeyahay libni cammihi sayidkay in adeerki daalika arinkaas maada maxaybaa taquulu leedaha maadaa taquulu maxaad leedaha war bal ii waran maxaad tidhi ku celi eraygaa horaan bilaabay bi waryaa waxaan ku raacsado odaygu odhan doona qaala wuxuu yidhi faqadiba waxaa carooday sayidii ninkii ilahaa falakamani lakamani wuu ifeeray lakmatan feer shadiidatan ee daran gacanta marka inta saa la isugu geeyo qofka lagu sii daayaa la yidhahdaa bahal feeruu ii geliyey buu yidhi wa qaala uma qaala wuxuu igu yidhi maa laka adigaya maxaa idinkala galay walihaadaa waxaan la sheegayo annaga rag caadiyo ah hor yuhuudoo sheekaysanayaa nahay sideedaba rag inaad soo dhexgeshidoo tidhahda ii warramaya adiga maxaa isaga ka xiranbi timirta ka shaqaybi aqbil u jeenso calaa camalika adeer shaqadaada aqoonsabi qabso shaqadaada qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa shay waxba ma jiraan innamaa aradtu waxaan doonay an astadbitahu inaan iska sugto iska hubsado camaa qaala ninkaana wuxuu yidhi waxle iska hubsanayay waxba saas ma jiraan bu waa runtiis waxbuu laakiin waxa u qarsoon iyo wuxuu hubsanaya midna sayidkiisuna kama warqabo kan u warramayana kama warqabo wax ogay hayaan ma leh waxaad ninkan sir adaygiisa nin soomaaliya ninkaas hadduu ahaan la barqu warrami laha war hadda ka loo sheegay nebi inuu imaanaya naga tag buuran laha laakiin ninkaanoo khibradiisa waa qarsanhaya iyo wuxuu og yahay qaala wuxuu yidhi waqad kaana wuxuu ahaaday cindii agtayda aniga salmaan ah shay-un shay shaygaasoo qad jamactuhu aan kulmiyeybi xoogaa timir iyo waxaan isu keenay baa jiro aan lahaabi falamaa goortii amsaytu aan galabaystay akhadtu waan qaaday biiruhu wixii aan hayo xoola ahaa uma dahabtu waan aaday ilaa rasuulilaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama wa huwa asagoo biqubaa'a meesha qubal yidhahda ku sugan fa dakhaltu waan u soo galay bi calayhi dushiisa fa qultu waxaan ku idhi lahu asaga innahu amar yashaaniye qad balaqanii waxaa isoo gaaray annaka adigu rajulun nin inaad tahay saalixun wanaagsan nin wanaagsan inaad tahay isoo gaartay waa baadigooboo nebi baa tahay weli ma odhan karo sababtoo aad ah tilmaamo iyo waxbuu wataay meel ugu qoran marka nebi baa tahay ciduusan aqoondurba iskama odhan karo nin wanaagsan inaad tahay isoo gaartay wa macaka la jirankaagana inay yihiinba ay soo gaartay asxaabun saaxiibo oo laka adiga kuu sugnaaday qurabaa'u oo masaakiin quraba ah oon eh, tol iyo ehel midna lahayn duu xaajatin dawuu xaajatin oo weliba baahi u saaxiib ah wa haadaakanina shay-un wax yar weeyaanoo kaana ahaaday cindii agtayda mid ku sugan lisadaqati sadaqa ayaana ugu talagalay fa ra'aytukum waan idin arkay axaqa inaad ku mudnaasha badantihiin bihi asaga min hayrikum idinka cidaan ahayn idinka ka mudane iga hooya sadaqadaan ku qaala salmaan wuxuu yidhi faqarabtu waan u soo dhoweeyey huu sadaqadii ilayhi nabigaan usoo soo dhoweeyey bi sal alla alih wasalam fa qaala rasuulkii allah wuxuu yidhi liasxaabihi saaxiibadiina ku yidhi kuluu cuna wa amsaka wuu ka laabtay yaddahu gacantiisao falam yaakul ma cunin ma guulaysa mise ma guulaysa gacantuu ka laabtay qaala salmaan wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi fii nafsi naftayda dhexdeedaan inta isla hadlaan waxaan idhi haadihi tani waaxidatun kow tirsi buu marka saddexdii calaamadood mid baan hayaa marka xabaddaasu tirsada uma insaraftu waan noqday canhu nebiga xaggiisaan ka noqday fa jamactu waan soo ururiyey shay-an shay kale wa taxawala wuu wareegay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama ilalmadiinati meeshuu quba intuu ka soo tegey ilalmadiinati madiinu u soo wareegay uma ji'tuhu wixii aan hayay baan ula imid bihi nebiga faqultu waxaan idhi innii anugu ra'aytuka waan ku arkay laa taakulu xaalaadan cunayn assadaqata sadaqada wa haadihi tanina hadiyatun hadiyad weeyaan akramtuka waan kugu maamuusay bihaa iyadoo kugu sharfay qaala salmaan wuxuu yidhi fa akala wuu cunay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama minhaa hadiyadiibuu wax ka cunay wa amara wuxuu faray asxaabahu saaxiibbadii fa akaluu ayaguna way cuneen macahu rasuulkala jiraankii waryaarahe tii sadaqadaad cunteene tani aniga ima dhaafto nebigu ma oran sal alai wasalam gobonnimo intuu ka qabo isagoo baahan waa ka qaaday saxaabadii buu isugu yeeray waa la wada cuna qaala salmaan wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi fii nafsii naftayda dhexdeeda haataani labadaani itnataani laba weeye maxaa u dhiman qaala wuxuu yidhi uma ji'tu waanu imid rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama walxaal huwa nebigu bibaqiici lqarqad meesha baqiicu baqiiculqarqad loo yaqaano saxaabada meydkooda lagu aasi jiray soo garanaysa xabalaha muslimiinta meeshaasaan ugu imid qaala salmaan wuxuu yidhi waqad tabica nebigu wuxuu soo raacay maalinkaas janaazatan janaaza ayuu soo raacay oo min asxaabihi asxaabtiisa ka tirsan nin saxaabadiisaha dhintay baqiic buu yimid meesha isagoo aaska u u yimid calayhi dushi waxaa ku sugnaa shamlataani laba go oo lahu asaga u sugnaatay wa huwa nebiguna jaalisun waa fadhiyey fii asxaabihi asxaabtiisu dhex fadhiye fa sallamtu waan salaama calayhi dushiisa muxuu ku salaamay waalcilmu cind allah uma istadartu waan wareegay buu yidhi anduru xaalaan eegayo ilaa dahrihi dhabarkii ninaadan aqoonin dhabarkaaga mara ka qaadna ma odhan karo waxna waa iga maqan yihiinoo waa goobayaa meel fiicanna waxbay ii marayaan warwareeg baan bilaabaya dhabarkiisaan la warwareegabiy marka saxaabigii wuxuu yidhi hal araa bal inaan arko al alkhaatama tiin barihi alladii kaasoo wasafa uu ii tilmaamay li aniga saaxibi ninka saaxiibka ee tiin baruhu ii sheegay bal inaan arko ayaan gadaal ula wareegay falamaa goortii ra'aanii uu i arkay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama istadbartuhu gadaal inaan kala wareegay carafa wuxuu gartay annii anugu astahbitu inaan suganayo fii shay-in shay inaan wax xubsanayuu gartay buu wuxuu labaadoo gartay shaygaasoo wusifa la ii tilmaamay lii aniga inaan waxna hubsanayo waxa aan hubsanayana wax la ii tilmaamay ay yihiin ayuu gartay buu qaala salmaan wuxuu yidhi fa alqaa wuu qaado tuuray ridaa'ahu go-iisii can dahrihi dhabarku go iga qaaday fa nadartu waan eegay ilal khaatami tiin barihi fa caraftuhu waan ogaaday nebigii ilaahay oo xaqdaha xaq inuu yahay fankababtu waan ku soo foorarsaday calayhi dushi uqabiluhu xaala aan dhunkanayo oo wa abkii aan ooyayay bii farxad darteed fa qaala wuxuu igu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama taxawal soo wareeg war dhabarkayga ka soo wareegoo bal horay soo mar leanna dhabarkii markuu calaamaddii ku arkayba nebigu kusoo foorarsadoo qabtay oo dhunkadayba marka soo wareeg buu nebigu ku yidhi fa taxawaltu waan soo wareegay fa qasastu waan uga sheekeeyey calayhi nebiga dushiisa xadiidii qisadaydii kamaa sidii xadadtuka aan kaaga qiseeyey yabna cabbaasin ibna cabbaasow tabtan hadda kuugu warramayo baa nebi maxamedna ugu warramayu yidhi ibna cabbaasow qaala wuxuu yidhi fa waxaa aad u cajabgelisay oo u jeclaystay rasuulallaahi rasuulkii alle waxaa cajabgeliyey an yasmaca inay maqlaan daalika arrinkaas asxaabuhu asxaabtiisu wuxuu jeclaystay taariikhdan dheeroo aan soo maray rafaadkan diintan u soo maray silaca iyo dhibkaya haysta saan ugu dhabar adaygayo inay saxaabadu qisada intay iga dhegaystaan ay cashar iyo duruus kala baxaan uma shaqala waxaa mashquuliyey salmaana salmaan waxaa mashquuliyey arriqu addoonnimadii markuu towxiidsaday iskama dhaqaaqi karo ninbuu addoon u yaha ma la fahma arriqu waa faacilkii shaqalo dib u dhacay salmaanna waa mafcuulkiio soo hormaray xataa faatahu ilaa salmaan ay ka tagtay maca rasuulilaahi rasuulka alla la jirankii sala allahu caleyh wasalam badrun dagaalkii bader iyo wa uxudun dagaalkii uxud dagaalkii uxud iyo kii baderba midna kamaana qaybgelinbi sababtoa ah nin baan addoon u ahay beeraha u jafay qaala wuxuu yidhi uma qaala wuxuu igu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam li aniga kaatib kitaabeeh yaa salmaanow salmaanow iskitaabee kitaabadu waa maxay yaa si fiican idinma maqal addoon uu yahay inuu addoonnimadiisa xoolo u keenay ku iibsado ou yidhahdo xoolahan igahoo sayidkuna uu yidhahdo xoolaha haddaad isiisid xor soo saa maahayn xagee ku soo marray juweyriyaan kusoo marray khayr allah ku siiyo juweyriya ninkii saa u galay ninkii ah baayi shaki kuma jiree haabit ibnu qays ibnu shamaas baaraka allahu fiikum soo marin marka darsiga waa in laga warqabo maalin walba haddaa istiraada casharkaa dhaafti lagugu soo celin maayo saanu isugu noqnoqonahaya marka kii hore muraajacayso ayib fakaatabtu kaatabtu waa kitaabeeyey bi saaxibii saaxiibkay baa kitaabeeyo waxaan ku yidhi kitaabaan doortay laakiin u fiirso xoolaha laga raba intay leegyihiin calaa alaamiati nakhlatin saddex boqol oo beerood oo geetibireed ah oo uxyiihaa aan u abuurayo lahu asaga bil bilfaqiiri ay bil aabaari ceelasha faqiirkan qofkii baanahay miskiinkaa maanta loolama jeedo alfaqiiru hunaa waa waa bi'riga saqiirkaaho yar ceel yar weeye li'anna marka laamahan timirta iyo wax la beerayo soo meel looma qodo soo meeshaas halka looma geliyo marka lix bo boqol oo geed timireed inaan beero oo aan ceelashaa yararkaa u qodo ku beero taas horta waa igu kitaabeeyeybu iyo wa biarbaiina wa biarbaciina owqiyatan afartan wiqyadood halka wiqyadood oo keligeed ah baa afartan dirham halka wiqya oo keliya afartan dirham ah asaguna afartan uqiidood bu ka dhigay xoolo aad u tiro badan fa qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama liasxaabihi asxaabtiisu wuxuu ku yidhi aciinuu u kaalmeeya akhaakum walaalkiin daraadna gaal buu maantana waa walaalkiin soo saas maaha maalsanawaad ka hor wuxuu ahaa gaal haddana walaalkiin u kaalmeeya walaalkaani muxuu u baahan yahay in looga kaalmeeyo geedo badan baa sugaya inuu beero soo maaha xoog buu u baahan yahay xoolo badan oo ka waa laga rabaa soo maa ayana waxba ma u haysto iyo geeliisina waad ogeydeen meesha lagu dhacay iyo iyo lo-diisiiyo andhaho fa acaanuunii waxay igu kaalmeeyeen saxaabadu binnakhli geedihii timirta ahaa inay ila beeraan wuxuu yidhi arrajulu ninbaa wuxuu beerayaa bialaaiina soddon wadiyatan oo timir wadiyatan waxaa loo jeedaa wadiyada waa siqaaru naxli geedaha timirtahoo yaryarka ah baa wadiyo loo yaqaanaa hal nin baa wuxuu beerayaabu inta hal mar halanbay la qaaday soddon geed buu beeray buy warajulu nina bicishriina labaatan warajulu nina bikhamsi casharata shan iyo toban warajulu nina bicashirin toban yacni wuxuu ula jeedaa alrajula nin walba wuxuu igu kaalmeeye biqadri maa shay wax la-eg cindahu agtiisa ahaa walba wuxuu ii qaban karay ninkii soddon geed ii beeri karay kii labaatan ii beeri karay kii toban igu caawin karay xataa ijtamacat ilaa ay isugu kay timid lii aniga alaahumi'ati wadiyatin saddex boqol oo geetimiroodoo yar yar ah ayaan horta soo safay ma keligiis baa safay saxaabada kala shaqeeyey fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama idhab tag yaa salmaano salmaanow fa faqir qod lahaa laamaha waxaan timirtaahoo meelaha yaalla godadkii lagu ridi lahaa u qod fafaqir ay uxfur weeyaan qod malfahma hadda fafaqir faqiir noqo maa fafaqir qod buu yidhi lahaa laamahan saddexda boqol ah godadkii yaryarkahayoo lagu ridi lahayoo biyaha lagula shubi lahaa qod fa idaa goorta faraqta aad dhammaysid faatinii ii imow akuunu aan ahaado ana aniga nebi muxamedah sala allahu calayhi wasalama adacu mid beera haagee timireedkan biyaddii gacantayda wanaagsan baan ku beerayaa sala allah alayh wasalam naxariista nebiga ka war cid kale taxtaa u tala saaran maayo saddexdaa boqoloo geedba gacmihiisu rabaa inuu ku beero si ninkaa walaalkiisa waa doonnimada uga badbaadiyo qaala salmaan wuxuu yidhi fa faqartu waan qoday lahaa geeda timireedkii baan waxaan u qoday muxuu u qoda ceelkii baan u qoday buu waa caananii waxaa igu kaalmeeyey qoditaankaasna asxaabii saaxiibtayday saaxiibadaybu saaxiibaday waayo waa walaalihiisii muslimiinta ahayo nebi maxamed rumaysnaa sal alla alih wasalam xataa idaa faraqtu markaan ka faaruqay minha ayada ji'tu waan u imid hu nebiga fa akhbartuhu waan u warbixiye fa kharaja wuu soo baxay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam macii la jirankay ilayhaa geedihii timirta xaggooduna u soo baxay fa jacalnaa waxaan bilownay nuqaribu inaan u soo dhoweynayno lahu nebiga alwadiya timirta laan timireedka yarta ah wayadacuhu uu dhigayo hu wadigaas rasuululaahi rasuulka alle biyadihi gacantiisa uu meeshii loqoday ku beerayo fa waladii allihii baan ku dhaartay nafsu salmaana salmaan naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirtaye maa maatat ma dhiman oo ma afqurmin minhaa timirta xaggeeda xaaluu ka ahaaday wadiyatun laan timireed waaxidatun ee keli ah dabeecada caadiga aho beeraha waxa la yaqaan saddex boqol oo geed inta la wada beeray inaan hal xabana ka bololin oo ka halaabin waa wax aad u culus weeye laakiin nabi moxamed maadaamuu barakeeyey saddexdii boqol bay way wada baxeen tirmidi wuxuu wariyey hal laanoo ka mida ah markay sii gebagaboobaysay baa cumar wuxuu yidhi nebi allow halkaa xabaaniga hala ii daayo hal iu tijaabiyey inta kalaad beertae markaasaa nebigu yidhi waaye xabaddiibuu beera cumar kuwii nebi maxamed isla bilihiiba waa bislaadeenba tii cumar kaalaad ugu dhaqaaji markaasuu yidhi nabigu maxay tahay geedan aan geedaheedii raacin saali waa tii cumar markaasaa nabigu inta bixiyo ku celiya sal alla alih wasalam isla markiiba kuwii kale la jaanqaaday isla markiiba kuwii kale la jaanqaaday saxaabigii wuxuu yidhi salmaan fa addaytu waan guday an nakhla saddexdii boqol oo geedtimireedka ahayoo laygula heshiiyey banaankan horta taa u tuurayb waa iska bixiyeybi wa baqiya waxaa haray calaya dushayda almaalu xoolihii kaashka ayaa haray oo afartan uqiyadood ah oo halkii waqiidood bay tahay afartan dirham fa utiya waxaa loo keenay rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama bimidli baydatin ukun wax la eeg bimidli baydati dajaajati digaagga ukuntiisa wax la eeg oo min dahabin dahab ah ayaa loo keena min bacdi almaqaasi duulaamadii la qaaday qayb ka mida qhaniimadii laga soo haleena laga keenay waa wax ukunta la eeg digaagga oo dahab ah faqaala wuxuu igu yidhi maa faqaala nabigu wuxuu yidhi maa maxay buu facala sameeyey alfarisiyu ninkii ree furus almukaatabu ee la kitaabeeyey war ninkii iga warama qaala salmaan wuxuu yidhi fa duciitu waa la igu soo yeedhay lahu nebiga sal alla aleyh wasalam fa qaala nebigu wuxuu yidhi khud qaado haadihii ukuntan waxa la eeg fa addi isaga bixi bihaa ayada maa waxa calayka dushaada ahaaday yaa salmaanu salmaanow faqultu waxaan idhi buuhi waayna xaggeebay taqacu ka taraysaa oo ka dhacaysaa haadihi tani yaa rasuulallaahi rasuulkii allow mimaa waxaan arko xoolaaho calaya dusheeda lagu leeyahay kistaan yartahoo ukunta la eeg xoolahan afartanka uqyadooda lagu leeyahay uqyadooda lagu leeyahay maxay ka gudi kartaabi qaala nebigu wuxuu yidhi khudhaa qaado soo barakayso fa inna allaaha alle sayu'addi wuu kaaga gudi doonaa bihaa ukunta waxaa la eeg sababkeeda canka xaggaaga allah kaaga gudaya orad adu qaaday shibdhaho qaala wuxuu yidhi fa akhadtuhaa waan qaatay fawazantu wasantu waan miisaamay lahum ayagii gaalada ah baan u miisaamay minhaa ukuntii wixii la ekaa xaggeeda waaladii allihii baan ku dhaartay nafsu salmaana salmaan naftiisu biyadihi gacankiisa ay ku jirtay alyaddu waa sifo ka mida ah ilaahay sifooyinkiisa oo sifatu daat ah teenana ma shabahdo ilahay asaga garanaya gacantiisu siday tahay arbaciina uuqiyatan afartan uuqiyadoodan u miisaamay buu yidhi fa awfaytuhum waan u buuxiyo u dhammaystiray xaqahum xaqoodii wa cutiqtu waa la i xoreeyey fa shahidtu waxaan xaadiray maca rasuulillaahi rasuulka allala jirankii sala allahu calayhi wasalama alkhandaqa dagaalkii khandaq uma lam yafutanii igama tegin macahu rasuulka la jirankiisa mashhadun dagaal dambe oo rasuulka aan ka haray ma jirin bu intii hore addoonnimo ay dhaafisay mar haddaan xorriyaddeedii helay wixii dagaallaho intaa ka dambeeyey nebiga kamaanan harin xadiidkan axmed baa wariyey dhowr qodob buu inoo faa'iidanay intaan dhowrkaa la gaarin maaqa saxaabi baad haysaan cabdullaahi iyo salmaan soo maa khalaas maaqa masalo waxaad haysaan qeyb ah oo uu nebigu ka warramay saxaabada u sheegay aye saddexde subaxba lama hayo ya ma kor u hadashaan soonkaa idin qabtay miyaa ya dahabkan yarkaahi afartanka uqiidood isagaa kaa gudi doonee orodoo qaado waa wax qeyb oo nebigu uu ka waramay sidii bayna u dhacdo kow timirtan nabiyullaahi maxamed intuu wada beeray isla islamarkiibaa bislaatay hal xabana aysan ka afqurmin waa mucjiso ka mida mucjisooyinkii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam yaa calaamadda dhabarka uga taalana waa mucjiso mucjisooyinka nabiga ka mid ah waa saddex ninkan la wareegaya inuu calaamaddaa doonaya garitaanka uu gartayna waa mucjiso kale calaamaddaa ninku uu doonaya in loo soo tilmaamo tilmaan uu ku socdo ninkaanna waa mucjiso kale saas maa kulligood waa mucjisooyin mucjisooyinka nabigana ka mid a sal alay wasalam ayib wuxuu inoo faa'iideynayaa ina tusayaa saxaabada nebi moxamed say u danayn jireen qasaska aad bay u fiican qisooyinku iyo dadka usoo jiita waxaa laga yaabaa darsi caadiya dadka ha loo aqhriya hadii la yara inaysan dhegaysan laakiin waa la idiin sheekeenaya haddii la yidhaahdo waa jecel yihiin soomaaliduna saasay samayn jireen oo waxaa jiri jiray sheeko carruureed la yidhaahdo dhagdheer iyo araweelo iyo waxunba maanta dhan ciyaalka looga sheekayn jiray aad bay ciyaalka u jeclaan jireen qasasku marka nafta bani aadamka saamayn badan bay ku leeyihiin dadweynaha inta b b c casharada inta dhegeysta badan inta b b c la sheegaya warbixintaa saasaa dhacday saasaa dhacday maanta xaggaasaa dagaal ka dhacay xaggaasaa wax ka dhaceen aad bay u daraynahayaan rikoor baa lagu wada haystaa laakiin cashar diiniya dhegaysa haddaad wa qaliilu min cibaadiya shakuur sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka asagoo maxamed la hadlaya faqasusil qasasa buu dadka u qisee qisooyinka iyo dhacdooyinka uga sheekee saxaabada marka salmaan inta uu qisada tirinhayo cabdulaahi ibnu cabbaas oo heedhe maxaa saa u saman weyda ku haya weli ma aragta intaa wuu dhegaysanaya nebiguna waa dhegaysanaya sal alla alih wasalam wuxuu inoo faa'iideeyey qisada dadka loo qiseeyaa tarbiyada qofka inay dhisto oo uu cashar iyo dersi kala baxo oo qiso fiican haday tahayna uu ku dhaqmo mid xun haday tahayna uu iska ilaaliyo tarbiyada dadka ka qayb qaadataa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo aan ka faa'iidaysanaynaa in dadka qisooyinka saxda looga sheekeeyaay waxay keenaysaa macluumo rasmiyo sax ah qofkaanu inuu helo oo qaato wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa qolyaha majuusta la odhan jiray say u weynayn jireen diintooda ilaa ay gaareen heer dabkaasu inuusan afar iyo labaatanka saac seexan sababtoo aa ah ka bakhtinin waa ilaahay caabudayeen ilaah baa bakhtiyana marka dhibbay ku tahay waa in la shido maanto dhan marka dhibbay qabaan adigana ilaahay baa wuxuu ku siiyey iimaan iyo rasuul nabi maxamed inaad rumaysay oo aadan caabudaynin dab iyo kaadi iyo baranbara midna waa fadlullaahi weeyaan xadiidku wuxuu ina tusinayaa caqaa'idka munxarifka ah oo khaldan oo aan hagaagsanayn caqaa'idka noocaasihi inay jiilkeeda iyo dadkeeda tarbiyaysa tarbiya saxi ma awoodi karaan odaygaani dabcaabud buu ahaa wiilku gurigu u joogay wuxuu door doorbiday inuu xabsi geliyo albaabkana uu ku soo xiro dadkana uu caayiso saas ma ahayn inuu inta la niqaasho tarbiya saxa siiyo waa awoodi waaye laakiin qofka muslimka aho aqoontii diinta leh inuu qofkan inta la niqaasho tarbiya saxa uu tarbiyayaa awood buu u yeelan karaa xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa ahmiyadda ay leedahay ummadda in la wacyigeliyo wax loo sheego salmaan meesha laga raacay waa kelmad loo sheegay soo saas maahayn war diintan xaggee laga heli karaa asalkeeda maxaa lagu yidhi shaam aad sidaa awgeed inaad ku talagesho qof kasto muslimow waari maysida war ka haro intaad nooshahay xubin waxtar leh oo ummadda wacyigelinteeda ka qayb qaadata inaad noqotid ee aadan noqonin kuwa dabka huriya oo dagaal ogayaasha ah oo wax waxqarriba iska ilaali kuwaah wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa dadka xaqa in la gaarsiiyo shacaa'irta diintoo la muujiyana lagu gaarsiiyo waxaad dhici karta qofkan inaad inuu hanuuna sabab ugu noqotid adoon la hadlin arkitaan uu arkay ficil wanaagsanna kaa arkay ninkan saxaabigaah wuxuu yidhi waxaan arkay dad salaad tukanaya oo codkooda kor u qaadaya oo wax akrinaya oo diintooda shacaa'irtooda muujinaya waanaag istaagaybu ilaa gabolku ii saas maaha hadday raggu si wanaagsan u labistaan oo diintooda say afaraysi u labistaan gabdhuhuna si wanaagsan ay u xijaabtaanoo xijaabadan faashoonkaah soo baxay oo kilkisha ka dalo la aysan qaadan arrinkaasi waxay sababaysaa inay noqdaan dad qudwo ahoo lagu daydo soo saas maaha wiilashuna surweelladan dhacahayo guntuxmayaasha iska ilaaliyaan masaajidda waxaad ku arkaysaa waagi horeaan arki jira dhallinyaro badanoo surweelada barida inta ka xirta fanaanaduna ay gaaban tahay markuu sujuudo baridiisu bannaanka taallo hadda rag waaweyn baaba kusoo darmadayba ha rag odayaala waxaad arkaysaa masaajid ku jira oo haddana dabadu u qaawan tahay hadhowna fadhi kudirir kaga sheekaynahaya war maxaa fadhi kudirir ku hadashaa siyaasad ka hadasha adaama dabada asturan karin waa ceeb waa in lagu dadaalo inaad cawradaada asturatid markaad salaada ku jirtid inaad masaajidka dadka ku waa dabadaada ku tusiso khalad maaha oo dadku kaa wiswisaan oo qof walbeeta yaxyaxo oo xataa lagula aqoon waayo si lagula hadlo war waad qaawan ku jira oo xubnahaaad ka qaawan isdhaame dabadaad ka qaawan tahay xeb weeye waxaasoo kaleeto sidaa shareecada islaamku ina faraysa waa u labisano shacaa'irteenna muujinno dadka ayaan ku masaajidka jamaacadiisa intaasoo qof oo malaayiinoo masaajidka ka baxaysoo soo gelaysa markay arkaan walla dadkan wax weyn baa ka dambeeya bay is odhanayaan ummaddu wuxuu inoo faa'iideynayaa ka qaadanaynaa ee tarbiyada dadka ahlu baatilka ah mar kasteeta oo isku dadaalaan ayaga laftirkoodaa wax qaribayo waxay ku tusinaysaa sunnada ilaahay baa waxay tahay qof kasto diinta ilaahay khilaafa inuu warkiisu iska hor yimaado wiilkiibuu xidhay waa xabsiyey wuxuu leeyahay diinteedaa saxa tan abbayaashaba saxa kii uu intaa la soo dadaalaya u jeclaan wuxuu leey wallaahi inaysan sax si kastoo dadka ahlu baatilka isu u dadaalaan marka waxay ku dadaalayeenoo baatilka ahaa asagaa iska hor imaanaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa shayga xaqa loo yaqaano saamaynta uu bulshada ku leeyahay xaqu asagaa sidiisa dadka u saameeya si kastoo loo cadaadiyo oo loo dhibo markuu xaqii maqlay wuu qaatay isla markiiba markuu nebi moxamed arkay isla markiiba waa bedelay laakiin kii tuugahay oo xoolaha xadi jiray iyo aabbihiisoo dab sidan jiray halkaa intay ka gashay halkaa kama bixin qalbigiisa uma daadegin ma la fahma xaqu asaga sidiisa wuxuu wataa migna dadka usoo jiida xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa dadka shabaabka ah iyo da'yarta saamaynta ay leeyihiin oo xaqa ay u nugul yihiin marka la isbarbardhiga ayagay dadka waaweyn ninkaani dhallinyaru ahaa soo ninka weyn waxaa laga yaabaa wax badan inuu fiirinayo caadaad hore fiirinayo dhaqamo hore fiirinayo uu xoogaa sumcadiisa ilaashanayo isleeyahay maanta haddaad mowqifkan ka tanaasushid waa lagugu cambaaraynayo cadaadis baad la kulmaysaa laakiin kan dhallinyarada waa iska nadiif dabayl weeye waxaas uma taallo wax xaqoo wanaagsan haddii loo sheego islamarka waa qaadanaya waxaan gaari doonaa qise loo yaqaana qisatul ifkiyo xaaskii nebi maxamed oo caaisha ahaa qolyo munaafiqiinu ku been abuurteen arrinkii markay aad arrin u murugsan noqotay nebigu rag buu la tashada hal ninoo odayu kuma jirin rag la tashaday wiilal yar yaroo da'yaroo dhallinyaraha la tashada caliyu bnu abi taalib iyo usaamatu bnu zayd iyo xaafid bnu xajar baa wuxuu isweydiiyey maxaa keenay rag raggan kana da'weyn kana khibrad roon kana fadli badan oo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan laha joogaye inuu wiilashaan yararkaa la tashado wuxuu leeyahay odayaasha haddaad la tashatid wax badan bay xeerinayaan wallaahi hawshaanu saas weeyaano waxaa laga yaabaa asagoo hataa dhanka raajixa ay u muuqato inuu wax badan hambeeyo odaygu laakiin kan dhallinyaradaah waa muraayad waa quraarad aladii maskaxdiisu war maslada ka waran siday tuhu beerka ugu dhufanhaya fur buu ku waan calina waa yidhi dumarka ilaahay baa fara badan buu ku yidhi ilahay dumarka uguma ciili hakin maaye marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa dacaayaadka beenta ah tahmiishka dadka oo wax laga sheego oo borobagando la furaayay arrinkaasi inaysan ahayn wax dad lagu qancin karo ma la fahma wax la cayriya maxaa u gaaban been geedkaa gaari mayso dadka waxaa la rabaa in lagu qanciyo adilo sharci ah akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan laakiin dadkuma qancin karti been iyo dacaayad waxa u daliil ah salmaan aabihi wuxuu ku yidhi wallaahi diintaasu inaysan diin fiican ahayn diintaada iyo tan fiican soo been maa wiilkuna wuxuu yidhi wallaahi inaysan jirin ayagaa saxanbi nag waa qancin waaye marka been dad laguma qanciyo waa sidaas iyo hebeldabadu ka shaabaysan yahay iyo yuhuud baa wax siisa iyo kullu daalika waa dicaayaad faalisan waxba ka jirin weeye ayib xadiidkan wuxuu inoo faa'iidaynayaa dadka ahlu baatilka ah marka xujada iyo daliilka lagaga adkaado waxay door bidaan awood inay adeegsadaan ibnu salmaan hadda muxuu umada ku haya kan soo qabo oo kan xir oo kan turkiya uga daba bartiisa ku soo dil war maxaa u cayrsanaysaa kaa galay waa ummad ahlukhayra ducaaddii iyo culummadii iyo waayeelo toddobaatan iyo sideean siddeetan jiro ah baa xabsiga ugu jira siddeetan jiro weliba lagu wada gaari gacan oo baralis ah buu xabsiga ku haysta warmadaan maxaad ku haysataa maad qancisi maad la niqaashti maad adiladaada keenti maya boqortooyadeeday halis ku yihiin waxaas dad laguma qanciyo waxaad u fiirisaa salmaan aabbihiis markuu arkay wiilkaanu inuu ku kakan yahay mabdi'iisa muxuu sameeyo wuxuu awood biday waa maxay noqotay xabsi iyo xarig fircoon wuxuu yidhi lain ittakhadta ilaahan hayrii la ajcalannaka min almasjuuniin ilaah aan aniga ahayn haddaad sheegatid waan kula doodayaa ma jirto kitaabadaydaan la soo baxayaa ma jirto wallaahi xabsi baan ku dhigayaa bibilaah axmed ibnu xambal qolyihii muctasilada ahaa iyo nimankii ahlubidacaha markay la kulmeen oo ay la doodeen oo ka adkaaday xujo ahaan xabsiga inta la dhigaaliya maalin walba ha la shaabuugo qofka ahlu baadilka marka daliil lagaga adkaado waxa uu door biday waa waxaasiyo dabaabaad iyo inuu awood iyo muruq adeegsado wasiilo ay dadku qanciyaanna ma haystaan xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa haddii diintaada lagugu dhibo oo aad rabtid inaad fakatid dee waa inaad qorshe u dejisay sida ninkan oo kale soo qorshe ma degsan qorshuu dejiye rag ayaguna waxaa jiray qorshe dejiyo aan soo marray manhum nebiga iyo abubakar sal alla alih wasalam markay ka hijroonayeen ma iska qorshay degsadeen oo qorshahaasay ku baxeen xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn ninkan salmaan ah himadiisu inay ahayd himmo aad u sarrayso caali ah wuxuu xadiidku inoo faa'iideyn shayga aad raadinaysid markuu kuu qiimaysan yahay lurta iyo shidada iyo dhibka kaa soo gaara waxba ka soo qaadi maysi xaq buu raadinaya ninkaani mar hadduu xaq raadinayey xarig la xiray iyo xoolo laga dhacay iyo feer lagu dhuftay iyo guri lagu xanibay midna wuxoo dhan waa u dulqaadanayay ujeedkiisu wuxuu ahaa ilaahay see ku raaligelisaa rasuulkiisana ku rumaysaa sala allahu caleyhi waalihi wasalama xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa qofka baadilka wada si kastow isu asturo shaati wanaagsan uu u gashado ilaahi baa ceebayn doona subxaana wa tacaala ninkii ugu horreeyey oo lagu xiray ninkan salmaan ah markuu yidhi yaa ugu fiican dadka diintan haysta ninkaasoo lama odhan ma sidii buu noqon mise ma noqon ma noqon ilaahay baa fadeexeeyey dadka marka xumaatada wada oo xumaatada hoos u sameeya oo dadka iska dhisa oo dadkan ahlu khayr isaga dhigaaya ilaahay baa wuxuu la sugayaa maalin uu ceebayn doona subxaanahu wa tacala wallahu muhriju maa kuntum taktumuun waxaad qarinaysaan allah bannaanka keenaya wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa culummada iyo dadka ahlu khayrkaha meel kastoy joogaan inay wada xiriiraan oo iska warqabaan ayagoon teleefonno haysan oo aan shaashada wax laga fiirsada jirin baa nin walba wuxuu leeyahy midbaa turkiga jooga iyo midbaa shaam jooga iyo midbaa muusil jooga iyo hebelbaa halkaa jooga sideebay isku ogaadeen shimbirba shimbirkiisu la duulaa inta isqayinta qayasho waa isyaqaanaan inta shiishadaha caba waxa weya xashiishka cuna waa isyaqaanaan akhyaartuna waa istaqaanaa mala fahma qolo walba marka timahooda isku gees u xiirma xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn islaamku wuxuu dadka gaaladaa ka soo galayaa meel aysan ka malaysanaynin meel aysan ka filanaynin waa kan salmaan intaad ogeydo dimaahayda uu soo maray iyo meelo kala duwan iyo dhibaatooyinku soo maray iyo dabku caabudi jiray iyo shidi jiray ayagoo sidaasa ilaahay islaam ka dhigay subxaana wa tacaala xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynaya oon ka qaadanaynaa ahlu kitaabku nabi moxamed inay yaqaaneen sala alla aleyh wasalam ti tafsiiloo faahfaahsanay u yaqaaneen soo kuma cadda calaamadihiisaoo waxaa boqolkiiba boqolay hayeen kitaabkooday ku hayeen way garanayeen xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa inay bulshadu iskaalmayso oo garab isu noqotay nebi moxamed baa ina baray sala allahu calayhi wasalam saddex boqol oo geed oo saxaabigii salmaan la yidhi beer yaa ugu kaalmeeyey saxaabadaa ugu kaalmeeyey afartan wuqiyadoodoo la yidhi bixi yaa ugu kaalmeeyey nebi moxamed baa ugu kaalmeeyey sal alayhi wasalam afartankii wuqiyadood barakadeedii nebigaa ugu kaalmeeyey sala allahu calayhi wasalam ummaddaani marka waa ummad isgarabsata oo isu kaalmaysa kooda baahan garab u noqota kooda dhiban caawisa kan xihan soo daysa kan waxa weeyaan la addoonsanayo dulmiga lagu hayo soo fakisa ilaahay baa cize iyo sharaf kugu siinaya guulla waad ku gaaraysa aakhiriya adduunba xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanayna ilaahay inuu inaad hanuuntido hidaaye iyo iimaan aad heshaa fadli ilaahay uu bixiyo weeyaan waxaana ku tusinaya salmaanulfarisi iyo nebi moxamed waa kala nasaboo salmaanna waa ree furus nebi moxamedna waa carab soo saas maa isku deegaan ma ahanoo kanina eeraan buu ka soo jeedaa nebi moxamedna ardulxijaaj iyo dhul carbeed buu ka soo jeedaa ilaahay baa isagoo sidaa guri ahaanna uga fog nasab ahaanna uga fog wuxuu u qadaray inuu iimaanka qaato salmaanulfarisi abu taalib oo rasuulka adeerkiisa oo rasuulka soo korsaday oo gurigiisa ku soo karay iyo abulahab oo rasuulka adeerkii ah iyo abujahal oo rasuulka qaraabadiisaana ilaahay waa ka qadiya subxaana wa tacaala sidaa waxaad ogaatay iimaanka la helaaye minxa iyo fadli iyo deeq la weeyaane qaraabanimona laguma helo lacagna laguma helo subcadna laguma hele dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa wey wallahu aclam sal alla calaa nabiyina mxamedin waalih